bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa suuradda tobanaad oo qur-aanka ka mida oo la yidhaahdo suuratu yuunus suuratu yuunus waa suurad makiya oo maka ayay ku soo degtay aayadaheeduna waxay noqonayaan boqol iyo sagaal aayadood boqol iyo toban aayadoodna waa la yidhaahdaa waxay noqonaysaa layidhi suuraddaanu kun iyo siddeed boqol iyo soddon iyo laba kelimay noqonaysaa waxay noqonaysaa la yidhi sagaal kun iyo sagaashan iyo sagaal xarafaa layidhi suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxaa lagu magacaabaa suuratu yuunus waxaa loogu magacaabaa yidhi suuratu yuunus nabiyullaahi yuunus isinkiisa iyo qisadiisa wax looga sheegayaa caadada ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa marka uu tasmiya u samaynaana waxay ku dureersatay in suuradda lagu magacaabo bacdu ajzaa'iha weeye ajzaa'iyeeda wax kamid a ah. qaacidadaasna wax badan aynu soo mari jirnayo waxay kamid mid taha layidhi min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illaahi tacaala fii kitaabi shay kulliya oo lagu magacaabo bacdi oo kamid a ah, ilaahay kitaabkiisa caadada ku direersatay ay kamid tahay suuraddaani waa suurad makiya waxaa la yidhahdaa fain kunta fii shakin laba aayadood ama saddex aayadood ayaa madaniya ayaa bacd alculamaa yidhahdaan laakiin hadda suuraddan siyaaqeeda sida aynu ka garanayno oo aynu ugu tegi doonno suuraddatini waa suurad makiya maxaa yeele waxay ka warramaysaa alcaqiida ayay ka warramaysaa waxaa alla noogu sheegaya subxaana wa tacaala aayado badan oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniisa tusaalaynaya iyo annubuwa warisaala bacsiga iyo qiyaamadii iyo axwaalahooda ayaa looga warrami doonaa marka sidaas ayaa waxaa lagu ogaanayaa suuraddu inay tahay suurad makiya bismi illaahi araxmaan iraxiim alif laam ra allahu aclamu bimuraadihi bidalik alifkaas iyo laamkaas iyo ra'daas muraadka loola jeedo ilaahay subxaana watacaala ayaa ku cilmi leh sidaa in lagu fasirana waxaa weeye tafsiirkii oo maaragtay salafka weeye wax badan ayaana qur-aanku soo marnay wixii markaasi mutashaabiha cilmigooda ilaahay subxaanahu watacaala ayay ubandhigi jireen sidaas ayaana maaragtay ugu wanaagsan uguna nabadgelyo badan dad culummadii oo khalafka ahay oo wixii shan boqol nabiga bacdiyiisa ka dambeeye ah oo ta'wiiliyey oo mufasiriina way jiraan oo hadda waxyaaba ku sheegay laakiin wax hadda meel la ysla dhigay oo markaasi laga midaysan yahana ma jiraan mar haddii hore aan usoo sheegnay oo nabigana calayhi salaam soo fasiraya aan la maqal aqwaalulcarab maaragtay aana aan lagu raadi karin qur-aanka markaasi mucjisnimadiisa ayay kamid tahay sidaas ayaana markaas macnaha lagu daynayaa oo eh, awaa'il suwar oo sidaanoo kaleentooda tilka taasou dhah ilaahi subxaanahu wa tacaala ey haadihi al aayaatu aayadahan oo kuwaana lkitaabi aayaatun aayado weeye oo min aayaatilkitaabi kitaabka aadiisa ka mid a ah. kitaabkii alxakiimi almuxkami oo la sugay ilaahay subxaanau watacaala wuxuu ishaarayaa aayadaha suuradda tan iyo cadamada iyo derajadooda siday uga sarreeyaan oo ay u wen yihiin kalaamulbashar ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ishaaraya maxaa yeele meeshaan waxaa lala yimidi ishaaro oo markaasi kutusinaysa bucdi kutusinaysa waxaa markaasi lagu ishaarayaa ilaa bucdi hudbati can kalaami albashar wa rafcati qadr qur-aanka waxaa weeye hudbadiisu ama derajadiisu inay ka sarayso kalaamu lbashar qadarkiisa oo waarasiyaa sareeyo ayaa lagu ishaarayaa markaasuu dha ilaahay tilka taasou dha ilaahay macnaha haadihiina ka dhigan tahay ey haadihi alaayaatu aayadahan oo kuwaana aayaatulkitaabi idaafadan idanaa bimacnaa min weeye mar haddii waxa la ishaaraayo suuraddan aayadaheeda ay tahay aayaatun aayado weeye ayaa la leeyahay oo min aayaatilkitaabi kitaabka aayadihiisa ka mid a tilka taasow dha ilaahay ey haadihi alaayaatu aayadahan oo kuwaana mushaaru ilayhi waxa weeye waa suuraddatan aayaatulkitaabi aayaatun aayado weeye oo min aayaatilkitaabi kitaabka aayadihiisa ka mid a aayatul kitaab waxa weeye waa khabar oo ism ishaaraha khabarkiisu weeye kitaabkii alxakiimi almuxkami oo la sugay buu dhahay ilahi subxana watacaala ah, kitaab maaha muxkama weeye macnaha waxa weeye aladii laa yatadaraqu ilayhi lfasaad waa kitaabka fasaad una kusoo dehinayn waxa weeye zaminku uusan bedelaynin beenu aysan ku imaanaynin aan isburinaynin ayaa loola jeeda hal saasaa u raajasa in markaasi hadda waxaa weeye bimacnaa faacil laga dhigo marka hore faciil oo bimacnaa mafcuulna ihaaday oo alxaakim la yidhaha macnaha dulxukmi la yidhaha xukunka kii u faacil tahay wey maxaa yeele wuxuu shamlinayaa axkaam oo diiniye ah oo markaasi lagu cibaadaysanayo markii kitaabka iyo calamadiisa ilaahay uu tilmaamay arrin markaasi waxaa weeye cajabahoo ka dhacday mushrikiinta oo la tacajubi jireen oo ay ka dhigi jireen waxaan suurtagelaynin rasuulkeenna calayhi salaatuasalaam rasuul inuu u noqdo ayaa ilaahay ku radinayaa oo alla wuxuu yidhi akaana linnaasi dadka ma waxaa u ahaadowdha ilaahay cajaban cajabowdha ilaahay akaana linnaasi dadki ma waxaa u ahaa dadki ma waxaa u ahaaday allumaku markaas ee istifhaamti inkaari weeye akaana ma waxaa u ahaadow dha ilaahay iska soo hormari cajaban akaana ma waxaa u ahaadow dha ilaahay cajaban la yaabow dha ilaahay linnaasi dadka ama hadda cajabantaan markii nasbo la akriyo waxay noqonaysaa layidhi khabaru kaana weeye rafca haddii la akriyana isimkeeday noqonaysaa rafca haddii la akriyo isimkeedi weeye khabarka iyo markaasi isinkeeduna waa midka hore weeye akaana linnaasi dadka ma waxaa u ahaadowdha ilaahay nimankii kufaaru maka ahay oo rasuulkeenna calayhi salaatuasalaam rasuulnimadiisa iyo risaaladiisa inkiraayey cajaban cajab miyaa u ahaatowdha ilaahay oy la cajabayaan an awxaynaa inaanu waxyoonay ilaa rajulin nin aan u waxyoonay oo minhum ayaa ka mid a ah. akaana linnaasi dadka ma waxaa u ahaadowdha ilaahay oo ma waxaa ku dhacda weeye cajaban la yaab walax lala tacajuwamiyay la noqotay an owxaynaa ay iixaa'unaa weeye waxyooshadeenna marka hadda an owxaynaadan macnaha waxaa weeye ay iixaa'unaa weeye an owxayna ayuu dhahay ilaahay subxaanau wa tacaala waxyooshadayna aanu waxyoonow dhah ilaahay ilaah rajulin nin aan u waxyoonay oo minhum ayaa ka mid ah ma maxajabaa u ahaata wax la yaabmaynoqoto waa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oy markaasi waxa weeye waxyiga alla u waxyooday ay inkirayaan weeye taas miyaa cajab la dha ilaahay an aandiri naasa bian aandiri naasa dadka digna aan u waxyoonowdha ilaahay an aandiri naasa dadka u digna aan u waxyoonowdha ilaahay oo waxa weeye kaafiriintaa cadaab u dig aan u waxyoonay miyaa cajab la noqoto an aandiri naasa antaan idana mufasiro weeye dadka u dig oo cabsi geli aan u waxyoonnay gaar ahaan kufaartaa loola jeedaa wa bashir u bishaarayna aladiina kuwa aamanuu rumeeyey anna lahum inuu u sugnaaday qadama sidqin run maaragtaya gumadeeda wa bashir aladiina kuwiina u bishaaray aamanuu rumeeyey ana lahum biana lahum inuu u sugnaaday qadama sidqin weeye run oo maaragtaya hormartay amase qadama sidqin salafa sidqinaa loola jeedaa anna lahum inuu u sugnaaday ay u sugnaatay qadama sidqin waxay ka mid tahay waxay ka tahay min idaafati almawsuufi ilaa sifati weeye marka hadda ajirka xasanka ayaa qadama sidqin lagu magacaabaa layidhi hadda waxaa weeye qadama sidqinkan waxay ka dhigan tahay ajir oo xasan hay ka dhiganta macno saas weeye laakiin hadda waxaa weeye ajru xasan waxa qadama sidqin loogu magacaabaa layidhi waxaa la yidhi khayrka ayaa u laga wadaa muminiinta cindallahi wey saasaa laga wadaa marka haddana waxaa yihi shacnigu waxaa weeye annasac yaa layidhi yakunu bilqadam wax markii loo soconaayo oo sacyi la yidhaahdo lugta ayaa lagu socdaa marka waxaa la magacaabaa musabibki ismu sababkiya markaa lagu magacaabo sida hadda nicmada loo yidhaahdo yad loo dhaho maxaa idaa lagu bixiyaa idaa lagu bixiyaa ana allahuma wdha ilaahay inuu u sugnaaday qadama sidqin ow ilaahay run oo maaragtay ha dhaqday qadama sidqin run oo hormarta weeye oo laga wada markaasi ajir xasana oo ilaahay subxaana wa tacaala saabiqadii hore u qadaray cinda rabbihim rabbigooda agtiisana ugu sugnaatay cinda rabbihim rabbigooda agtiisana qadamtaas oo sidqahay ugu sugnaatay waxaa laga wadaa ajan xasanan bimaa qadimuuhu weye ajir oo xasan ayaa u sugnaaday waxay hormarsadeen oo acmaala weye qaala alkaafiruuna kaafiriintu waxay yidhaahdeen markii hadda waxa weeye nabiga calayhi salatu salaam ay inkireen haddana qur-aanki waxay dhaheen ow dha ilaahay iyo nabigiba qaala alkaafiruuna kaafiriintu waxay yidhaahdeen inna haadaa midkan oo qur aanka oo arrimahaas sheegaayahay la sixrun sixir weeye mubiin oo cad inna haada midkaanay yidhaahdeen ow dha ilaahay almustamila calaa daalika la sixrun sixir weeye sixirkaas oo mubiin oo cad tiro kale waxaa jirta la saaxirun ah marka mushaaru ilaygu markaas nabiga u noqonayo ina haadaa midkaan oo nabiga ahoo waxa weeye sheeganaya in lasoo diray ka wadaan la saaxirun saaxir weeye mubiina oo sixirkiisu cadyahay haddii kalankood ina haadaa la sixrun markii la akriyo mushaaru ilaygu wuxuu noqonayaa midka la ishaarayo qur-aanka weeye qur-aankay markaasi waxay ku sheegaayeen sixiray ku sheegaayeen hadda qur-aanka markay sixir ku sheegeen rasuulkana alayhi salatu salaam saaxiray ku sheegaayeen sidaa marka ilaahay subxaanau watacaala oo ugaga waramay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku radiyey tacajubkoodii raddi midka ugu xeel dheer alla wuxuu ka warramayaa dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaanidiisa ka warramaayo alla wuxuu yidhi ina rabbakum raddigiinow ilaahay aayaddan xataa laftirkeedu waa raddi kalantood oo tacajubkoodaa lagu radinayaa macnaha waxaa laga wadahaa layidhi tacajub wax idinku habboon maahan wax lala yaabana maahan weeye rasuul allah inuu soo diro lianna rabbakum ullahu ladii khalaqa asamaawaati wal rabbiga oo rasuulkaa soo diray ayaa rabbi sifaadkiis sidaan uu yahay ah marka qofki qaadir ku ah arrintaas laguma qariibsanaayo o lagu baciisan maayo inuu rasuul soo diro saas weeye marka meeshaan waxaa ku qadiran ahaan cello cello ayaa ku qadiran inna rabbakum rabbigiina u dhah ilaahi subxaana wa tacaala allaahu alla weeye alladii allahaasoo khalaqa samaawaati samaawaadka abuuray wal arla arlagana abuuray fii sitati ayaamin maalmayaalo oo lixa dhexooda ku abuuro ilaahay ina rabbakum rabbigiiniyowdha ilaahay allaahu alla weeye alladii allahaasoo khalaqa samaawaati samaawaadka abuuray wal arla arladana abuuray fii sitati ayaamin maalmayaalo oo lixa ku abuuray oo min ayaami dunya adduunyada ayaamaheeda ka mid a macnaha waxaa laga wadaa lix maalmood oo ayaamaha dunyada qadarkooda la eg weeyey ilaahay subxaanau watacaala wuxuu abuuri karaa darfata iyo wax ka yar laakiin meelo badanaan qur-aanku soo marnaye ilaahay subxaana watacaala waxa lix maalmood loogugu iishay waxa weeye khalqigiisa u ilaahay tasabut inay sugnaadaan howlaha markay qabanayaan ayaa maaragtay la baraya maxaa yeele khalqigu awoodda rabbiga ma laha marka ayagu waxaa weeye lucafo markay howl qabanayaan muddo inay ku qaadanayso oy ayagu sugnaadaan waxooda waxaa weeye tartiib u qabsadana la baraya marka alla wuxuu yidhi subxaana watacaala suma uma istawaa alla waa ekaaday cala alcarshi cabsiga ayuu ku ekaaday istiwaa'an yaliiqu bihi weeye waa istiwo ilaahay isaga laa'iqu ah weeye oo kayfiyadeeda aanan garanaynin uma istawaa alla waa ekaadow dha ilaahay cala alcarshi cabsiga ayuu ku ekaaday marka waxaa loola jeedaa istiwaa'an yaliiqu bihi weeye istiwo ilaahay subxaana watacaala isaga laa'iqu ah maadaama carshigu markaasi makhluuqa ilaahay oo markaasi waxaa weeye midka hadda samaawaadka ee arladatan ku wareegsanayyo isagu maaragtay u weyn marka hadda dariiqadii salaf sidaasay eeday oo cilmiga mutashaabiha in ilaahay loo bandhiga ay eeday oo saas lagu daaya iyadana dariiqatulkhalaf ayaguna way ta'wiiliyeenoo istiilaha istiwaha istiilo iyo qahr iyo tasaruf ayay maaragtay ay ku ta'wiiliyeen labadan dariiqo waxaa ishaaraya saaxibuljawharow waxau dhahay wa kullu nafsin owhama tashbiiha awilhu ow fawil waa hum tanziihan ow dhahay nas kasta oo ku wahmi geliya tashbiih ow dhahay awilow dhahay amase iska bandhig sida hadda la eh, leeyahay markaas istiwaan yaliiqu bi oo ka gaabto mar walbana waxaa daa'imtaa u dhahay alla inaad nasahdo ka ilaaliso sifada oo maaragtay ah sifatu lmakhluuqa marka hadda istiwaa sida loogu idlaaqa rukuubka istiilaahna waa loogu idlaaqaa leyi meeshaana waa sidaasaa yidhi maxaa yeele haddii la raaco dariiqatulkhalaf saas weeye maxaa yeele waxay haddana kasoo qaateen kalaamu kalaamulcarab nin baa wuxuu dhahay qad istawaa basharun cala alciraaqi min gayri sayfin wa damin mahraaqin bashar ayaa wuxuu ka qaalib noqday ciraaq oo istawaadaas macnaa qalab ah oon wax kale ixtimaali karayn asoon seef aanan maaragtay kula dagaalin dhiignaan ku daadin marka hadda waxaanu aad iyo aad uga soo warranay arrintaas labada dariiqaba waxaan uga soo waranay suuratu nisaa saas ayaana markaa saa kaafiya weye marnaba ilaahay subxaana watacaala laga loo yeeli maayo sifatu lmakhluuq waa laga nasahaya alle fii sitati ayaamin maalmayaale oo lixda dhexo lixa dhexdoodow dha ilaahay ayaa alla wuxuu abuuray samaawaadkii arrada uma bacyeeda istawaa alla waa ekaaday calaa carsi carsiga korkiisa ayuu ku ekaaday isago isaga maaragtay laayuqah weye yudabbiru alla waa maamula hawdha ilaahay alamra amarka ayuu maamulayaa oo khalaa'iqda dhexdooda amarka ilaahay isagaa maamulaaya maa min shafiicin mid shafeecaaya ma jiro oo axad u shafeecaya ilaa min bacdi idnihi ilaahay idankiisa ka bacdi mooye ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala yudabiru alla waa maamulayaa alamra amarka weeye waxaa laga wadaa haa layidhi ilaahay wuxuu ku tasarufayaa khalaa'iqda dhammaanteeda weeye mid midka kale ka mas-uulinaayana ma jiro tasarufka ilaahay hal mar ayuu ku fulayaa haddana alla wuxuu yihi maa min shaiicin ninkaan waysfatilo mid shafeeca ma jiro weeye oo axad u shafeecaaye ilaa min bacdi idnihi ilaahay idankiisa ka bacdi mooye ah, oo waxa weeye laa yashfacu axadun cindahu axad ilaahay isu shafeeca ma jiro ilaa an ya'dana lahu fi shafaacati ilahay shafaacada inuu idmo mooye oo cid iidu iska shafeeci karta ayadoon ilaahay idan ka qaban ma jirto ah, nabi iyo rasuul mursala iyo malak muqaraba iyo culumo iyo wax kasta idanku ilahay ku shafeecaya maxaa yaele waataan soo mari jirna man da ladii yashfaw cindahu ilaa biidni waa sow dha ilaahay dalikum kiinaa sow marka waxaa lagu radinayaa mushrikiinta marka saa leeyahay waxay yidhahdeen asnaamaa noo shafeecaysa markaasuu dha ilaahay maa min shafiicin ilaa min bacdi idni ow dha ilaahay dalikum kiinaa sow ilaahay khaaliq ah oo mudabbirka ahow dha ilaahay allaahu alla weeye dalikum kiinaas allaahu alla weeye midka soonkaas abuuray haddana khalaa'iqda dhex joogta saa u maamulaya allahu alla weyn deda khabar isu tahay rabbukum rabbigiina weye waa khabar labaad rabbigiina weeye ee facbuduuha caabuda kaas caabuda isaga waxida weye isaga ayaa waxaa weeye wax la tala saarto oo la caabudo isaga ayaa iskale cid kalama mutaysa karaysa intaas afalaa tadakaruuna soo waansami maysiin odha ilaahay afalaa tadakaruuna soo waansami istifaam oo bimacna alamara weye waansama weye ilayhi ilallaahi ilaahay xaggiisa ayuu dha ilaahi ayaa marjicukum nuqudkiina ahaaday jamiican xaal aatiinku wa dhammuudha ilaahay ilayhi ilallaahi ilaahay xaggiisa ayaa marjicukum noqodkiinna ahaaday jamiican xaal aatiinku wa dhammuudha ilaahay ilaahay subxaanau watacaala ayaa markaasi waxaan khalaa'iq oo dhan adduunkaa markii la laabo ilaahay xaggiisay u noqonayaan wixii mukallafiinana waa la jaasinayaa qof janno lagu jaasiyo qof cadaab lagu jaasiyo ayay noqonayaan marka waxaa weeye wax walba oo khalaa'iqda ilaahay ah alla xaggiisay u noqonayaan weeye hadda alla meel looga maqan yaha ma jirto laakiin markaas waxaa weeye koonkaana la duuduubayaa qiyaamo ayaa laysu celinayaa qof walba wixii uu sameeyey ayaa ilaahay ku jaasinaya marka waxaa aayaddan lagu radd ay u tahay dadka baxsiga inkiraaya maxaa yeele waxay yidhaahdeen maa hiya ilaa xayaatuna dunya namuutu wanaxya wamaa yuhlikuna ilaa dahru xayaata ma jirta yidhahdeen oo aan xayaatadan adinye ahayn waanu dhimanaynaa waa noolaanaynaa mana na halaagaayo na lay maayo ilaa maaragtay yaasaminka mooye taasaa ilaahay ku radiyey subxaana wa tacaala wacdallaahi ilaahay yaguuhiisu wowdha ilaahay kaaso xaqan oo xaqa in ilaahay loo noqonayo wacdallaahi ilaahay yagoohiisu weeye xaqan oo xaqa wacdallaahidaas iyo xaqanta waa laba masdar weeye ficil muqadara ayaa nasbinayo ah, oo waxaa la leeyahay markaas ilaahay subxaana watacaala wacadakum ullahu dalika wacdan wa xaqahu xaqan saas weeye ilaahay ayaa kaas in yaboohay yaboohi alle ilaahay ayaa sugay saasaa laga wadaa ilaahay wuxuu subxaana watacaala kaas waa wacdi alleh innahu ayuu dhah ilaahay sha'niye yabda'u alkhalqa khalqiga alla waa bilaabaya amba lamiirka aliisa celi ama lamiiru sha'ni ka dhig innahu alle yabda'u alkhalqa khalqiga waa bilaabaya kasra haddii la waa istinaasaa leyi waxaa hadii la akriyo anahu liannahu laamuta laamaa lagu qadaraya oo laamutacliya weeye yabda'u alkhalqa khalqiga ayuu ilaahay bilaabayaa oo ilaahay subxaana watacaala insha ayuu ku samaynaya meel cadama ayuu ilahay ka bilaabaya sida bacyo yuciidu ilahay waa soo celinaya ina soo celiyo soo nooleeyo ayuu baxsiga qiyaamada maxkas keenaya liyejiye aladiina alla inuu jaasiyo kuwiiw dha ilaahay aamunuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban bilqisli cadli uu ku jaasiyo liyejiye aladiina laamtaan iyaduna waxaa weeye laamul sayruuray noqonaysaa saasaa markaa saa idaan leeyi liyejziya aladiina alla kuwa inuu jaasiyow dha ilaahay aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban camal falay waaladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilahay bilqisti cadli alla ku jaasi dadka mu'miniintaa ilaahay cadli cadliguu ku jaasinayaa ah, saasay noqonaysaa laamulcaaqaba watayruura weeye laantan ayaa layidhi yejziya aladiina marka leeyahay waaladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay lahum waxaa u sugnaaday sharaabun sharaab ayaa u sugnaaday oo min xamiimin biyo kulul xaggooda ma oo markaasi xaraayada raayada ku gaaray waladiina kuwa kafaruu kufriyowdha ilaahay lahum waxaa u sugnaaday sharaabun sharaabowdha ilaahay oo min xamiimin biyo kulul ah iyo wa cadaabun cadaab cadaabowdha ilaahay cadaabkaasoo aliimun mu'limu oo xanuujiya oo sharaabkaasan saabsan ahaynoo naarti caadi ahayd ah iyo wa cadaabun cadaab cadaabowdha ilaahay cadaabkaasoo aliimun mu'limu oo xanuujiya bimaakii sababkiisa ayuuna ugu sugnaaday kaanuu ay ahaadeenu dheh alle yakfuruna kuwa kufriya bimaakii sababkiisa kaanuu ahaadeen yakfuruna kuwa kufriya huwa allow dha haddana ilaahay weli adilada baa socota alladii allah weeye jacala shamsa qoraxda ka yeelay liyaa'an ay daasa liyaa'in iftiin saaxiiba walqamara dayaxana nuura nuur ka yeelay waqadarahu qaqadiray dayaxa manaasila degyaalo u qaqadirow dha ilaahay litaclamuu inaad ogaataan ood ku ogaataan dayarka dayaxaa socodkiisa cadada siniina sanayaalka cadadkooda iyo walxisaaba xisaabka maa khalaqa allaahu alla ma abuurin daalika kaas la soo sheegay ilaa bilxaqi xaq mooye ilaahay cabas uma abuurin yufasilu alla waa caddaynayaa al aayaati aayadaha liqoomin qoom ayuu caddaynayaa qoomkaasoo yaclamuuna garanaya alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala huwa allow dha ilaahay alladii allah weeye jacala ashamsa qoraxda ka yeelay liyaa'an iftiin ka yeelay adilatu tawxiidkay maaragtay aadaanu ka mid taha wey daata diyaain wey diyaaan taanaa masdar ah wey waxay kaloo ixtimaalsaa jamcu low inay tahay oo macnaha daatu alwaa la yidhahdo kasiira markaa iftiinyaalo fara badan low a ah marka waxaa la yidhahda nuurka xoogga lahaa la yidhahda oo cadiimkaa ah wey wuxuu ka akhadsan yahaa la yidhi mudlaq nuur layska idlaaqo qaarna amiyuhu weeye wixii daata ah nuurkuna waxaa weye wixii mukasaba wey oo keyrkiis laga soo kasbaday qoraxda marka waxaa ku quma waxaa la yidhahda diyaa wixii dayaxa ku qumana waxaa la yidhaha dhehe nuuraa la yidhaha waxaase la sheegaa la yidhi shucaaca oo maaragtay ka soo baxaya qoraxdaa la yidhi waa jawhar baa la yidhi qaawiha carli bay dhaheen laakiin sida xaqaa waxaa weeye waa carli baa layidhi maxaa yeele wuxuu ku qumahaa la yidhi ajraam ayuu ku qumaa jermiyaal buu ku qumaa alla wuxuu yidhi alla waa midka qoraxda ka yeelay liyaa-an daata liyaa-in iftiin mid u saaxiiba iftiin xoogla weeye walqamara dayaxa ilaahkan ka yeela weye nuura nuur ka yeelay marka hadda dayaxa nuur baa laga cabiray qoraxdana liyo ayaa laga cabiray saan horuusoo sheegnana waxa weeye qoraxda ayada nuurkeedu daatadeeda ayuu ku jiraa oo meeshaas ayuu ka dhashay laakiin qoraxda waxaa la yidhi dayaxu qoraxda waxaa la yidhi nuurka ku jiraahu daatadeeda ayuu ka yimaadaa laakiin dayaxa waxaa la yidhi nuurkiisu waxau ka yimaadaa oy ka ikhtibaasatahaa la yidhi qoraxda ay ka qaadataa maxaa yeele qorax markay soo baxdo iftiinki markaasi dayxu waa baaba'aya saasay markaasay ku kala weyn nuurka saasaa loo cabiro nuurka ayaa ayaa yah markaasuu dha ilaahay walqamara dayxina nuura nuur ayuu alla midka ka yeelo weeye wa qadarahu alla midka qaqadaro weeye qamarka manaasila deginyaalo dayxu waxa weeye intaas uu socdo oo markaasi daa'iroodaas uu ku wareegaayo wuxuu degayaa labaatan iyo sideed mansil ayuu degayaa oo markaas uu ku wareegaya labaatan iyo sideed ayuu maaragtay ayuu ku wareegahaa lii waxayna ku qaybsan yihiin labaatankaas iyo sideeddaasu laba iyo toban burji ayay ku qaybsan yihiin oo waxaa la yidhaha xamli iyo sawr iyo jawsaa iyo saradaan iyo asad iyo sumbura iyo miisaan iyo caqrab iyo qaws iyo jabi iyo dalwi iyo xuud weeye waxay ku qaybsan yihiin marka laba iyo tobankaas burji weeye burji kastane wuxuu leeyahaa la yidhi laba mansilaa layidhi iyo ulu mansil suluskiisaa la yidhi marka iqaamadiisu waxay noqonaysaa burji kasta uu maaragtay uu ku nagaanayo oo laba iyo tobankaasa dayaxu labaatan iyo lix saac weeyaa layidhi qoraxda wareegeedana oy abraajtaan burjiyaashan ay ku wareegayso ayadoo ka ratimaysaa layidhi shuhuurta qibdiyadahaa layidhi ayadana waxaa weeye saas ayay maaragtay u wareegaysaa leeyihi laakiin waxaa weeye shaharka niskiisa koowaad ayay noqonaysaa ha layidhi burjiga ugugu dambeeya weeye niska kaleentoodne burjiga oo maaragtay ugu dambeeya awelkiisay noqonaysaa marka niska koowaad wuxuu noqonayaa niska oo sumbula oo akhiirada weeye niska akhiirkaana waxau noqonayaa niska miisaanka oo koowaad saas iyaduna ku soconaysaa qoraxduna laakiin hadda taas waxa weeye dhibkuguma haysee qur-aanka ayaa maaragtay macnihiisaa ka muhiima ah. oo markaasi sidaan ilaahay uu noogu sheegaayo waqadarahu alla waaqa qaqadirow dha ilaahay qamarka manaasila deginyaalo ayaa ilaahay subxaana watacaala u qadiray waa labaatan iyo sideeddaas mansil waaye waxuuna markaasi ku wareegayaa dayixu labaatan iyo sideed habeen ayuu ku wareegayaa oo bil kasta ah weeye waxaa la yidhi laba habeen baa la weynayaa ayaa la weynayaa dayaxa ambase bisha haddii bishu ay ku dhammaanayso soddonaa la yidhi ay soddon ay dhalanayso haddii kaleentood waxaa la yidhi waxaa bisha la weynayaa hal maalin baa la weynayaa haddii waxaa weeye bishu labaatan iyo sagaal ay ku dhammaanayso soddonka ay ku dhalanayso litaclamuu inaad ogaataan ow dha ilaahay oo arrinkaas ku ogaataan bishaas waxaa weeye manaasishaas ay ku wareegayso cadada siniina sanayaalka cadadkoodaw dha ilaahay iyo wal xisaaba e maxaa yeele waxaa lagu ogaanayaa sanooyinka cadadkooda ayaa lagu ogaanayaa litaxlamuu inaad ogaataan u dhahay macnaha hadda waxaa weeye laamtaan waxaa weeye markaasi xidmada waxay ishaaraysaa oo taqdiirkaankiisaa cadada siniina wal xisaabow inaad ku ogaataan weeye marka hadda saasaa loola jeeda haalayey litaclamuu cadada siniina walxisaaba ayuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala inaad ku ogaataan oo ilaahay marka inaad ogaatiin weeye oo markaasi aad xisaabka ku garataan tanooyinka aad ku garataan weeye saasaa laga wada haleeyi waana isku cadfan yihiin maxaa yeele xisaabka waxaa layidhi lama ogaado cadadkiisaa layidhi ilaa markaasi sanooyinka in markaasi la ogaado maahe waxaa la su-aalay sheikha la yidhaha abu camar ayaa xisaabka laga su-aalay oo waxaa la yidhi ma nasbinaysaa haa layidhi mase waa jaraysaa markaasuu ihi waman yadriyow dhahay maa cadadu lxisaab xisaabka cadadkiisiyo muxuu waxuu yahay yaa garanaya wuxuu ka kinaayay u haya in markaasi jar uusan banaanayn lisaad mucadada siniina walxisaabu in la yidhaha inay laabudda haysaa weye walxisaabu aysan ansaxaynin oy markaasi waxa weeye siniinta iyo markaasi xisaabku way isku wada cadfan yihiin litaclamuu inaad ogaataan ow dha ilaahay cadada siniina sanayaalka cadadkoodaw dha ilaahay iyo walxisaaba xisaabka aad ogaataan ow dha ilaahay maa khalaqa allaahu alla ma abuurin dalika taas lasoo sheegay ilaa bilxaqi xaqnimo mooye ilaahay subxaana watacaala xaq ayuu abuuray ilaahay dheedheel uma abuurin yufasiluul aayaati aayaadka waa caddaynaya alla liqoomin qoom ayuu caddaynaya qoonkaasoo yaclamuuna garanaya ka casharkeen intaasuu ka yahay wallah subxana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixaad oo suuratu yuunus ka mid ah ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga soo warramay ooaynu ku dhex jirna casharkeenna horo aayado ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniisa ka warramaaya ayaa ilahay nooga soo waramay alla markaa waxa uu na soo yidhi alla waa midka abuuray qoraxda ayagoo maaragtay ah iftiin xoog le iska leh dayaxana abuuray isagoo nuur leh dayaxa alla waaqa qadirayoo meelo uu degaayo oo siddeed iyo labaatan manzila ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku qaqadiray waxaana weeye arrintaasoo dha ilaahay inaad arrintaa ku ogaataan sanooyinka cadadkooda iyo xisaabkowdha ilaahay oo ay ka mid markaasi haweenta cudadooda lagu xisaabaayo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala khalqigaas la soo sheegay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuray u sameeyey alla uma abuurin ilaa xaq mooyaane jees-jees ilaahay uma samaynin oo cabas alla waa ka nasahan yahay alla aayaadka waa caddaynayaa ama nufasiluul aayaati aayadaha waanu caddaynaynaa liqoomin qoomowdha ilaahay qoomkaasoo yaclamuuna garanaayow dha ilaahay oo tadabburaaya weli waxaynu dhexda uga jirnaa marka aayadihii ilaahay qudradiisa iyo waxdaanadiisa ka warramaayey mar haddii waxa weeye suuraddaanu suurad oo maaragtay makiya ay tahay waxaa aad iyo aada ugu badnaa doona adilooyin daliilu ah ilaahay qudradiisa waxdaaniye ina fi ikhtilaafi leyli ow ilaahay habeenka iskhilaafkiisa iyo wanahaari maalinta iskhilaafkeeda iyo wamaa fii khalaqallaahu alla uu abuuray fi samaawaati samaawaatka uu ku abuuray wal arli arladana uu ku abuuray la aayaatin aayado ayaa ku sugan ow ilaahay innada isinkeedii la aayaatin weeye jumlooyinkaasna khabarkeeday noqonayaan liqawmin qoomna ugu suganow ilaahay qoomkaasoo yattaquuna alla ka cabsanayow ilaahay koonkan waa ilaahay subxaana wa tacaala aayadkiisa oo qudradiisa waxdanis lagu garto alla markaas wuxuu yidhi inna fi ikhtilaafi leyli habeenka iskhilaafkiisow dha ilaahay iyo wanahaari maalinta habeen iyo maalin waxay isku khilaafayaan imaashada iyo sigidda ziyaadada iyo nuqsaanta waxaa weeye caddaanka iyo madowga sifaad fara badan ayay isku khilaafsan yihiin oo mid walba waxa weeye ilaahay subxaana watacaala khalaa'iqda uu koonkan ku abuuray ay faa'iide u lahaday oo mid walba faa'iide gooni uu leeyahy habeenna faa'iide gooniya ayuu leeyahy oon maalintu lahayn maalintu faa'iide gooniya oon habeenku lahayn ayay leedahay iyo wamaakii ayuu dha ilaahay khalaqallaahu alla uu abuuray fi samaawaati samaawaadka uu ku abuuray oo malaa'ig iyo qorax iyo dayax iyo xidigo iyo kayrkooda wal arli arladan alla uu ku abuuray xayawaankii iyo buurihii iyo badihii webiyaashii geedihii qayrkooda wax fara badoon la koobi karan ah la aayaatin aayadaa ku sugan own ilaahay dalaalaad weeye calaa qudrati illahi tacaala waxdaaniya aayadaa ilaahay qudradiisa waxdaaniyata lagu aqoonsado yay ugu sugan yihin cid walba miyaa wax ku qaadanaysa laa liqoomin qoomow dha ilaahay qoomkaas oo yastaquuna alla ka cabsanaayo wax kasta waxaa weye waxaa wax ku dheefaya ku intifaacaya qof ilaahay ka baqaayo ayaa wax ku dhiifaaya dikriga dadka mutaqiinta ah waxa loogu khasisaayo waxaa weeyaa layidhi ayaga ayaa ku intifaacaya maxaa yeelay intaan kaloo arladan ilaahay hoos joogto oo samadaanna ay ka korayso sida xayawaanka qayro caaqilkaa ayay sida badan iska socdaan oy hamaj iska yihiin oo waxba aysan maaragtay tadaburaynin koonkaas ina aladiina kuwa laa yarjuuna aan rajaynayna u dha ilaahay liqaa'anaa la kulankayna bacsaynagula kulmaayaan oo waralluu raalli noqday bilxayaati nolosha addunyaa oo dhow aakhiro bedelkeeda ku raali noqday maxaa yeele aakhirada waa way jirsan yihiin oo wadma anuu xasilay bihaa xayaatada adduunya ku xasilayoo ayaga kaliya israacsiiyey oon wax kalaba aan rumaysnayn iyo waladiina kuwa hum ayagu biah can aayaatina aayaadkayna baafiluuna kuwa halmaansan ah ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay ma'waahum hoyadkoodu annaaru naarta weeye bimaa bimaakii sababkiisa ayaana ma'wahoodu naar uu ku yahay kaanuu ay ahaadeen ow dhahay alle isiguna kuwa kasbada marka hadda dadka xumaay oon aayaadkaas ilaahay oo koonkaas waxba aan ku qaadanaynin ayagana qiyaamay aalkooda ilaahay nooga warramaya inay xaaladooda ay xumaa doonto oo kaflada tan inaysan ku sii jiraynin maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatusalaam annaasu niyaamun ow dhahay fa idaa maatuu intabahu dadku way hurdaayeen ow dhahay laakiin markay dhintaan ay soo baaroogi doonaan ah, markay dhintaan oo isbedelka ay arkaan dhacaaya iyo xaaladda isbedelaysa markaas ayay baraarugi doonaan baraarug waxba aanan ku tarayn waayo ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala ina aladiina kuwa laa yarjuuna aan rajaynin oo aan ka cabsanayn laa yakhaafuuna lagu fasiraahe liqaa'anaa la kulankayno ay bacsi qiyaamana wala kulmaayeen inay dunyadan laga tago oo war hadduu raali noqdow dha ilaahay bilxayaati noloshii addunya oo dhoweeday bedelo laakhirati wey aakhira beddelkeeda maxaa aakhira way intisan yihin adduunyadan kaliya ayay u jeedaan oo anuu ku nagaaday bihaa ayuu dha ilaahay xayaatada adduunyo ayada u xasilay oo ku nagaaday oo qalbigooda siiyey iyo waladiina kuwa hum ayaguba can aayaatinaa aayaadkayna baafilina kuwa halmaansana oo markaasi aayadaa ilaahay aan tadabburaynin ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay ma waahum hoyaskoodu annaaru naar weeye halkaasaa khabarka la dhigaaya ma'waahum annaar weeye kuwaas ma'wahoodu waa naartuu ilaahay bimaa sii sababkiisa ayaana ma'wahoodu naar uu ku yahay yaktibuuna ay kasbanayeen oo shirki iyo macaasi ah faasilnimada ah. addunyada ay ku jiraan ayaa waxay keentay inay sabab ugu noqoto inay aakhire ay noqdaan dad maaragtay ma'wahoodu ama meeshay ku hoyanayeen ay naar noqoto qoladii hadda laga soo waramay qola cagsigooda ah oo wanaagsanoo mu'miniina sida ilaahay qur-aankiisa caadiisa ku dureesatay haddii laga waramo qolooyinka kufaarta iyo maalkooda dadka muuminiinta iyo maalkooda ilahy ka warramaya alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban yahdiihim waa hanuuninayaa rabbuhum rabbigoodu biiimaanihim iimaankoodu ku hanuunaya oo ilaahay nuur u yeelay ay ku hanuunaan maalinta qiyaamo dadka mu'miniintaa saas weeye ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay wa camiluu camal falay asaalixaati aamanuu waxa weeye sadaquu billaahi wa rasuulih walyawmi alaakhir waalqadari khayrihi wa sharihi xulwihi wa muri waxaa weeye dadku ilaahay rumeeyey rasuulkiisa yowm alaakhir rumeeyey malaa'igta rumeeyey qadarka iyo qablaa ilaahay rumeeyey shar iyo khayrba weye macaan iyo qaraarba rumeeyey wa camiluu camal falowna ilaahay asaalixaata acmaasha suusuuban acmaasha ilaahay iyo rasuulkiisa ay ka yihiin maxaa yeele iimaan markii la sheego camal saalixa laabudda weeye yahdiihim kuwaas waa hanuuninayaa bimacnaa yushidhum weeye rabbuhum rabbigoodii ow dha ilaahay biiimaanihim iimaankooda ayuu ku hanuuninayaa ilaahay subxaanau watacaala iimaankooduu ku hanuunina hw dha ilaahay waxaa laga wadaa haa haaliyi ilaahay nuura u yeelayaa oy maalinta qiyaamo ay ku hanuunaan ayaa loo samaynayaa oo maalinta qiyaamo waxaa la sheegay baa layidhi oo bacdul axaadiis ku soo aroortay in markaasi waxa weeye acmaashoodii saalixada ahayd loo soo suuraynaayo suurad xasano ah iido oo qurxan loo keenaayo cinda khuruujihi min alqubuur wey markay qubuuraha ka soo baxay agteeda markaasaa waxaa weeye camalkii saalixa ayuu wanaagsanay qofkii iska lahay ayuu wuxuu leeyahay kuntu usturuka fi dunya adduunyada markaa joogta waa ku soo jeedi jiray wa udcibuka fiiha adduunya waa kugu dhibi jiray habeenkii soo jeed iyo ibaadada ilaahay ku soo jeed waa ku dhibi jiray maalintiina sidaas oo kale daacada ilaahayd ku dhib soo jirtay farkab calaa dahriyo dhabarkayga isoo fuulow leey waxaana nabigu calayhi salaatusalaam uu ku fasiray xadiidkaas wanaxsuru lmuttaqiina ila araxmaani wafda ayuu dhi ilaahay dadka mutaqiinta waanu soo kulminaynaa qiyaamo ayagoo wufuud awey ah kaafirka khilaafsan baa layidhi isaga maalinta qiyaamo isagoo indhoolaha la keenaya maqsuudkiisa meesha uu qasayaan ku hanuunaynin camalkiisii oo sayi ahaa uu imaanaya fool xun markaasuu wuxuu leeyahay kunta mutaladidan bi fi dunya adduunyada ayaad ugu raaxaysa jirtay ilan camalka khabiiska dadku asagaa ku raaxaysa wahay faanaa arkabuka alyowm ana maanta ayaan dusha kaa fuulaha u leey taasna waxaa weeye ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisa wahum yaxmiluuna awsaarahum calaa duhuurihim owdha ilaahay way imaanaya iyagoo dembigooda cudurka ku xambaaraayo xadiidkaa isagoo naftiisiiyo iyo waxaan kusoo marnay suurat lancaam ayaynu kusoo marnay marka alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yahdiihim waa hanuuninayaa rabbuhum rabbigoodu biiimaanihim iimaankoodu ku hanuuninayaa oo markaasi jidka wanaagsan ayaa ilaahay ku oo qiyaamo markay tagaan waxaa loo nuurinayaa siraadka korkiisa iyo jannadii iyo meeshay marayaan u nuurayso tajri xaal ay dureeraysa min taxtihim hoostoodaw dha ilaahay markay jannada galaan alanhaaru yaalo tajri xaal ay dureeraysa min taxtihim hoostoodaw dha ilaahay alanhaaru biyaalo fii jannaati naciimi xaal ay ahaadeen nimcadii jannadeeda ilaahay amase fii jannaati naciimi khabarkaad leedi nimcada jannadeeda ay ahaanayaan wasaasiinu tanacum weeye beeraha lagu raaxaysto oo jannada weeye marka hadda jannaatu naciim janno kasta waa lagu idlaaqahalayey oo waa maaragtay yaa la yidhaahdaa macnaha waxaa laga wada halayidhi mu'miniinta oo caamiliinta oo camalka saalixa sameeyey rabbigoodu wuxuu gaarsiinayaa daaru karaamadiisa u gaarsiinayaa iyo maxalu sacaadadiisa meesha maxalka lagu liibaanayo wadiyaal ayaana markaas soconaya wadiyaasha afarta ayuu insha allahu tacaala suuratu lqitaal ugu sheegi doona waxay markaasi socdaan qusuurtooda dhinacooda ayaguna way fiirinayaan meel amaakin aad iyo aada u sarraysa saas uga meeshaasi uga ka fiirsanayaan dacwaahum dacwadoodowdha ilaahay oo fiiha fi ljannati jannada dhexeeda ahaatay subxaanaka allaahumma weeye dacwaa mawd ilaahay dalabkooda weeye markay macnaha wax dalbanayaan oy wax rabaan ilaan hadda axaadiisa waxaa soo aroortay yulhamuuna tasbiixa kamaa yulhamuuna nafasa weeye dadka ahlu jannada ah waxaa ilaahay maalinta qiyaama uu ku hanuuninayaa neefta ayuu ku hanuuninayaa sida maaragtay loogugu hanuunsho waxaan dhihi lahay tasbiixda waa lagu hanuuninayaa sida neefta oo hadda tasbiixdu mid dhibaysa maahan markaasuu dha ilaahay dacwaahum dacwadoodu dhahee baryadooda markay dalbaayeen isteeyaan jannada inay yidhaahdaan weeye subxaanaka allaahuma subxaanaka allaahuma weye halhaasayba dhahayn subxaanaka tanziyan ahlaka kuu sugnaatay allahuma ya allah leeno marka markay saas dhahaan waxay dalbaayeen horteeda imaanayaan wa taxiyatum salaamtoodow dha ilaahay oy dhexooda issalaamaayaan fiyaa filjannati salaamun salaam weeye wa aakhiru dacwaahum dacwadooda midda ugu dambaysane ama alxamdu lilahi weye alxamdu xamdi saabitu lilahi alla u usugnaaday alih rabbi alcaalamiina maaliki alcaalamiina makhluuqaha si milkii ahay marka sidaas weye marka aayaddaas ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu nooguu sheegay markii ay wax iftiheeyaan inay leeyihiin subxaanaka allaahuma ay leeyihiin markii ay dhammaystaan an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ay marka hadda kelimada kelimadatan oo ah subxaanaka allaahuma waxaa weeyaa la yidhi calaamo oo u dhexaysa dadka ahluljannada iyo kuwa khaadimiinta u adeegaayo wax allaala waxay u dalbaayaan ayaa markaas baaqaasa u dhexeeyaa layidhi maxaa yeele jannada dadka mu'miniinta ah ku jira waxaa u adeegaaya wildaanti amba qilmaanti ilahay qur-aanku sheegay wayaduufu calayhim wildaanu mukhalladuuna waa sawdha ilaahay markay doonaan wax ay cunaan ayay waxay leeyihiin subxaanaka allaahumma ayay dhahaayaan markaasay waxay u keenaayaan baa layidhi khudamtu qaadumiintoodu dhacaam oo xeerooyin aad iyo aada u waaweyn saaran oo markaasi hal maylo isku wareega dhan xeero kasta waxaa ku jiraa layidhi toban saxan waxaan dhihi lahay todoba kun todobaatan kun todobaatan kun aan dhihi lahay xeero kasta waxaa saaran baa layihi todobaatan kun oo saxanaa layidhi saxan kastana waxaa saaran baa layidhi oo ku jira dhaxan oo markaasi mid midka kale shabaha ousan lahayn oo intaas todobaatankaas kun oo xeero isma shabahaan baa layidhi markay dhacaamkaas dhammaystaan hadda ka hor xadiis waan soo marnay quwad ayaa mu'minka loo siinaa waxaasoo dhan uu ku fuliyey ilaahayay mahadinayaan waxa alla uu siiyey waana ilaahay qowlkiiso wa aakhiru dacwaahum owdha ilaahay an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin muraadka waxaa looga jeeda haa layidhi waxay istihaynayaan jannada waxaa weeye wax adduunyada wax ku ammaanan ahaa jiray ma la dhahayay yidhaahdeen culummadu dadka fusaaqda ah oo adduunyada jooga shay xun sida liwaaska iyo inay istihaynaa dhici karto taasina markaasi jannada ay ku xasiisho ma ahan baa layidhi waxa ay istihaynayaan wax ka baxsan weeye shahawaatu shaydaaniya wax ka baxsan waay le shahwada shaydaanka ma aan baaliy maxaa yeele shahwada shaydaanka waxay u go-aysaa alayi dadka mowtay u go-aysaa qalbigoodana jannada kusoo dhici mayso dabcigoodana u iran maayaa layi waxaa kaloo la yidhaahdaa shahwatu lmaxaarim ayadana waa laga goynayaa kii ay ku jirto weeye marka haddana dadka ahlu jannadaha waxaa la yidhi adbaar oo markaasi laga xaraayo amase waxa weeye laga saxaroonayo ma laha layidhi maxaa yeele xadiiskii nabigu oo saxiixahay wuxuu ahay ahluljannati ya'kuluuna dadka ahlujannada ah way cunayaan fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda wayashrabuuna wayna cabayaan marka hadda adduunyada waxaa loo waxaa la ogyahay wixii la cuno amba la cabo in markaasi waxa weeye la saxaroodo ama markaasi waxa weeye la kaabiyo marka nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu salaam ahluljannati ya'kuluuna fiiha wayashrabuuna dadka ahlujannadaa jannada dhexeeda waxbay cunayaan waxna way cabaayaan walaa yadfuluuna walaa yabuuluuna u dhahay waxa weeye ma camruuf tufaayaan mana bowlaayaan walaa yataqawaduuna mana xaaraayaan walaa yatahamaqaduuna ma xaasa tufaayaan markaasay asxaabta nabigu waxay yidhaahdeen famaa baalu dacaami dacaamka ay cunaayaan xaalkiisu waa maxay inta u aada rasuulkeenna calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay jushaa'un wa rash cunow dhahay waxa weeye daaco iyo dhidid keliya ayuu u dhammaanayaa oo karas xilmiski weeye haddana waxa weeye dhibiska adduunka waxaa la arkay inuu shiir noqdo uro aakhira maya wey miskiga carfo ayuu ka carfan yahay yulhamuuna tasbiixa tasbiix baa lagu ilhaaminaya iyo wataxmiidda ilaahay maalintiisa kamaa yulhamuuna nafasa neefta sida loogu ilhaamiyo oo hadda qof neeftiisa markau neefsanayo ay dhibayso ma jirto tasbiixdaas iyo taxmiiddaas aakhiro qofku uu la imaanaayo wax dhib ku haya ma ahan weeye maxaa yeele hadda tasbiixtada oo taxmiid sameeya haddiina la yidhaahdo nafta culays ay ku tahay laakiin hadda adigu markaad neefsanayso neeftaadu dhib kuguma aha saasoo kale weyi oo aakhiro waxa weye takaaliif oo dhan way dhammaanaysaa walow goor yucajilullaahu alla uu dedeji lahay linnaasi dadkowdha ilaahay ashara sharka uu dedeji lahay isticjaalahum owdha ilaahay degdegsigoodoo kale bilkhayri khayrka alla uu dedejinaayo laqulliya alla waa xugmi lahay ilayhim ayaga xaggooda ajaluhum ajalkooda alla waa xugmi fanadaru ladiina kuwa waanu ka tegaynaa hawdh ilaahay laa yarjuuna aan rajaynaynin liqaa'anaa la kulankayna fii dugyaanihim xadgudubkooda ayaan uga tegaynaa yacmahuuna xaalihiin kuwa wareersan aayaddan waxay soo degtaa layidhi nimankii mushrikiinta ah ayaa waxay degdegsiina dalbeen cadaabay degdegsiina dalbeenaa layidhi ayagoo cadaabka markaasi ma jira isdhahaayo alla markuu soo caddeeyey subxaanau watacaala inuu daaciga ajiibaayo oo khayrka ilaahay ka baryay ayaa ilaahay addoomankiisa edbinayaa maxaa yeela waxaa la rabaa addoomanku ilaahay sar inuusan ka dalbin oo ay khayr weydiisaan si loo siiyo marka hadda mushrikiintan hadda degdegsaday cadaabka alleh ayaga dhammaantood ma wada ahayne waxaa la sheegay nin la dhihi jiray inuu ahay nadar ibnu xaras iyo ka kaleentood oo dagaalkii oo beder markii lasoo aadaayey asaga iyo abijahla waxay yidhahdeen allaahuma in kana hada huwa alxaqa min cindi faamdir calaynaa xijaarata min asamaa'i aw itinaa bicadaabin aliim ilaahayo waxaan maxamed u wada hadday xaq yihiin oo adiga agtaada ka yimiday dhagxaan nagu soo roobay oo cadaab hay dheheen oo samada nookeen ama cadaab aliima nookeen marka hadda taas haddii waxaa weeye qofka loo yeelo cadaabku waxa weeye wax noolaada lama arkeen waxaa kaloo lagu fasiraa macnaha waxaa weeye dadku markay cadhoodaan amba ay dhaftaan waxaa laga yaaba qofku inuu laftiisa habaaro ilmihiisa uu habaaro aalkiisa uu habaaro mulku habaaro waxaa dhici karta markaasi waxa weeye intaas uu saas leeyahayna hadda wixii markii loo keena inuusan raalli ahan weye waxaa laga yaaba hali balaayada inay degdegsadaan sida amba ay ilaahay ka baryaan siday risqiga iyo raxmadda ilahay uga barahayaan haddii marka ilaahay u ajiibi lahay baale sarta markay weydiistaan sida loogu loogugu ajiibaayo oo loo siinaayo khayrka markay ilaahay ka baryaan ilahay dhammaantood waa halaagi lahaa laakiin fadliga ilaahay iyo karamka alleh allah subxaanahu watacaala daaciga qofka ilaahay khayrka ka barya alla waa siinayaa waana ka ajiibayaa midka sharta weydiisana ilaahay ka ajiibi maayo marka waxaase waayo inkastoo sawnusuugku saas ahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusaas weeye markaasuu dheh ilaahay walow gooriyo yucajilulaahu dadka alla wuu soo dedeji lahay linaasi dadka ashara shartowdha ilaahay isticjaalahum isticjaalan ka isticjaalihim weeye saasaa la leeyahay marka isticjaalan degdin dedejin weeye oo isticjaalihim ay misla isticjaalihim degdegsigooda masalkiisaoo kale ah al bilkhayri khayrka ay degdegsanayaan amase isticjaalahum ay misla isticjaalihim degdegsigoodoo kale bilkhayri khayrka alla u dedejinaayo khayrka hadday weydiisaan weeye ilahi wuxuu yidhi subxaana wa la quliya waa la xukmi lahay ilaahay ilayhim ayaga xaggooda ajalum ajalkooda maxaa yeele waa la halaagi lahay loomana sugihayn qofkiiba maaragtay habaar raba haddii awlaaddiisa iyo ahalkiisa iyo naftiisa doobaar hore haddii laga sii lahay wax walba way baabi'i lahaayeen wey ah. isticjaalahum macnaha eyka isticjaalihim taas waxay noqonaysaa isticjaalahum taana masdar weeye asalku waa isticjaalan mista isticjaalin weeye marka waxaa la xataa yidhi mawsuufki sifadii aadmeysiisi la joojiyey mulaafki ayaa la xataa yidhi mulaafu ileyhiyaa maqaamkiisi la joojiyey isticjaalan ay misla isticjaalin weeye degdegsi degdeg degdegsigooda masalkiis oo kalaa ah, bilkhayri khayrka ay degdegsanayaan ama amase khayrka alla uu dedejinaayo laquliya waa loo xukmi lahay laqalaa qiraahna waa jirtaa oo faacil lagu bineeyo ilayma ayaga xaggooda ajalum ajalkooda fadadaru ladiina kuwa kuwaan kakadayna hawdha ilaahay laa yarjuuna aan rajaynaynin liqaa'anaa la kulankayna fii dugyaanihim xadgudubkooda ayaan tegaynaa yacmahuuna ayagoo wareersanoo mutaxayiriin hawdha ilaahay waidaa waktigii masal insaana insaanka ou saabtow ilaahay gaar ahaan kaafirka addurru lur ou saabto maral iyo faqri ay ku dhagaan dacaanaa waa na baryayaa hawdha ilaahay lijanbihi calaa janbihi dhinaciisa korkiisa isagoo ah oo jiifa weeye oo amase qaacidan isagoo fadhiya oo amase qaa'iman isagoo taagan falamaa goortii kashafnaa aanu ka fayno canhu isaga xaggiisa murahu lugtiisowdh ilaahay marra waa daa'imayaa kufrigiisa kaa lamid cunaa xaal uu la soo yahay isagoo aan noogugu yeedhin ilaa lurran lur lurkaasoo masa u taabtay kadaalika sidaasoo kalowdh ilaahay sida waxa weeye ou noo baryaayo dhibaata markay ku dhacdo haddana ou u jeesanayo cinda rakhaa riyina waa loo qurxiyowdha ilaahay lilmusrifiina kuwa mushrikiintaa maakii kaanu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal falowdh ilaahay ah. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala waidaa watigii masal insaana insaanka ou taabta kaafirka ahay alluru lurka ou taabto marar iyo fakri qofka markay ku dhacdo dacaana waana baryayaa hawdha ilaahay lidembihi dhinaciisa isagoo jiif ayuu nagu baryayaa laamtaan macnaa calana waa la dhihi calaa jambihi xaal uu yahay weeye oo amase qaacidan xaal uu yahay kii fadhiya oo amase qaa'iman isagoo taalan xaalo kastaa laga wada hadlayay falamaa goortii kashafnaa aanu ka faydno canhu isaga xaggiisa ow dha ilaahay murahu luftiisa aan ka faydno marra waa daa'imayaa kufrigiisa ow dha ilaahay dhibaatadii markii laga qaado wixii macsiyahay iyo kufrigiioo iska sii daba joogaya marka hadda aayaddan kaafirkaa lagu xambaaraa layidhi laakiin midka oo locasaaul iimaanka oo laciifka iimaankiisu yahay waa soo geli karaa li oo caasiga aha layidhi kaa la meed cunaa antaan mukhafafatu min asaqiilati weysankeed maxduufahay kaannahu xaal uu la kooyahay lam yadcunaa isagoo aan noogu yeedhin ilaa lurin lur lurkaasoo masow taabtay kadaalika sidaasoo kalabu ilaahay sida ducada loogu siinay cinda luraa leydi icraabkana loogu siinay cinda rakaa riyuna waa loo qurxiyow dhahe alleh lilmushrikiina kuwa mushrikiintaa maakii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa camal falow dha ilaahay wala wallaahi qad xaqeeqee ahlagnaa waanu halaagnow dha ilaahay alquruuna ummadihii waanu halaagnow dha ilaahay oo min qablikum siin ahaaday walaqad xaqeeqehe ahlagnaa waanu halaagnay alquruuna ummadihii waanu halaagnow dha ilaahay oo min qablikum idinka horsiima ahaaday ahlumaqow qoladii nabigeena calayhi salatu salaam kusoo horjeeday ayaa si khaasa loola khidaaba waa tacaam weeye waxaa ka mida qoomu nuuxaa ka mida wax la halaagay qoomu caadaa ka mida samuudaa ka mida luudaa ka mida shucaybaa ka fircoon iyaa ka ilahay wuxuu ihi walaqad xaqeeqehe ahlagnaa waanu halaagay waanu halaagnay alquruuna ummadihii ummadihiiw ilaahay oo min qablikum idinkorkiina ahaaday goormee lamaa goortii dalamuu ay dulmiga faleenoo shirkiga iyo macaasi ay sameeyeen oo sidiinaanoo oo kale ay noqdeen wal xaal wowdaa ina xaalaysa qad xarfu taxqiiqa suu qadar wal xaal qad xaqeeqee jaa'akum ay ula timiday rusulun rusushoodii ow dha ilaahay bilbayinaati aayada cadcad markaas la halaagaayo waxa weeye waa mar rusushii la soo diray aayado cadcad ay ula timiday wa jaa'ahum wal xaal qad xaqeeqahe jaa'akum ay ula dha ilaahay rusulun rusushoodii bilbayinaati aayada cadcadowdha ilaahay dalaa'il oo tusaalaynaysa inay rususha ilaahay ay run sheegaayaan wamaa kaanuu ma aysan ahaanin buudha ilaahay liyu'minuu kuwa rumeeya ma aysan ahaanin amase waxay ku cadfan tahaa layidhi dalamuudaas weeye lamaa goortii dalamuu ay dulmiga faleen oo wa wajaa'akum ay ula timi rusulun rusushoodii bilbayinaati aayado cadcad wamaa kaanuu ma aysan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeyowdha ilaahay walaqad ahlagna alquruuna umadihii ayaanu halaagnow dha ilaahay oo min qablikum idinki hortiina ahaaday lamaa goortii dalamuu ay dulmiga faleenow dha ilaahay oo wamaa kaanuu aysan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeya dalamuuna kafacsantaha wamaa kaanuu aysan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeyow dha ilaahay walxaal qad xaqeeqee jaa'atum ay ula timay rusulum rusushoodii bilbayinaati aada cadcad kadaalika sidaasoo kalowdha ilaahay saan kuwaas u halaagnay najsii waanu ku jaasinaynaa alqooma qoonkowdha ilaahay almushrimiina oo kaafiriinta kadaalika sidaasoo kalowdha ilaahay najsii waanu ku jaasinaynaa alqooma qoonka almushrimiina oo kaafiriinta howdha ilaahay kaafiriintaasaasan ku jaazinaynaa hadda idin kufaar baa tihiin sidii qolooyinkaas qabatay iyo idin qabanaysa uma jacalnaakum waxaanu idinka yeelnowdha ilaahay alumakow khalaa'ifa kuwa u hara arlada fil arli arlada u hara min bacdihim kuwaas bacdigooda linandura inaanu fiirino kayfa sidaa tacmulnad camal falaysaa oo haddii ummadahaas markay tageen adduunyada maanta idinkaa ku harteen waxaa samayhiisinaa ilaha idin fiirinaya suma jacalnaakum waxaanu idinka yeelno ilaahay qolo kasta siginkeedaa lagula kadaabaya khalaa'ifa kuwa u hara jamcu khaliifatin weye fil arli arlada oo qof walba qof walba qof ayuu reebayaa bani aadamkan midba miduu ka khaliif yahay min bacdihi ow ilaahay kuwaas bacdiyeeda kuwaas bacdigooda linandura inaanu fiirino kayfa tacmaluuna saaad camal falaysaan arlada ilahay ku samaynaysiin inaad ku cibro qaadanaysiin qolaas wuxu ku dhacay oad rumaynaysaan iyo in kalentoodaa laydin fiirinayaa marka is-ilaaliya weeye waa loo digayaa casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu